ayagoo markaa u dhigaya aayaddu inay tahay daliil qaatic ah oo ninkii khilaafay uu khaldan yahay jumlatan wa tafsiila ujeeddadu marka waxa wey inaan tilmaamo aayaddu daliil sharca ah weeye waana aayad min kitaab illah laakiin dalaaladeedu ma xoog badno macnaha la doonaya loo daliishanayo macnaheedu ijmaaliga ah alimaam mucalim اlyamani wuxuu leeyahy wma kuna mucadibiina axada xataa nursila rasuula fatatanaawalu kula axadi wakula rasuuli sawaء man kana min umati الrasuuli wman kana min gayriha wainama sharطu buluuqu اdacwati faqad sidaasuu kitaab ku yidhaha alcibaada ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu hi manihi kuwa cadaabaya axad cadaabi mayno ilaa aan rasuul diro lama dhihin ilaa rasuul khaasa asaga u diro oo tolkii ah ama rasuul caama midna lama sheegine jinsu rusul baa la sheegay wamaa kunna mucadibiina ay axada min alkhalaa'iq xataa nabcaa rasuulan min arusul mar haddii ilaahay rasuul diro xujada waa qumaysaa xujadii waa qumaysaa rasuulkii khaaska ayay kii caamka ayadu maysan kala qaadin bal aya irsaali rasuulin rasuul kastoo la diray xujada ay ku qumayso tacdiibkuna ku sugnaanayay aayaddu tilmaamaysaa waa inagii marka soo maray rususha laba qaybood baa nabi maxamed oo caam ah oo dee nabi ka dambeeyana uusan jirin allahuma nabiyullaahi ciise oo soo degi doona mooye iyo ambiyadii ka horraysay oo ambiye khaas ahaa khaasnimadu ambiyadaasna waxay ahayd oo inaga soo maray xilkooda unbaa khaas ahaa mooyeen ayaga dacwadoodu ciday gaadho waajib bay ku inay rumeeyaan raacaan bal ahlucilmi waxay ka hadleen oo taxqiijiyeen nabiyulaahi muusa aslu dacwatii waxay ku wajahanayd reer banu israa'iil laakiin fircawn maadaamuu reer bani israa'iil haystay oo taaqi kibray ahaa an irsil macanaa bani israa'iil ayla taagnay haaruun iyo muuse hadduu u fasixi lahaa reer banu israa'iil labadaa nabi reer banu israa'iil bay hagaajin lahaayeen oo waxbari lahaayeen oo ku mashquuli lahaayeen dhambaalkooda diineed cidduu gaarhana xujada waa ku qumi lahayd haddaba carab nebiyulaahi ibraahim iyo ismaaciil diinkoodii baa soo gaadhay warasadoodina waa yihiin dacwad iyo diinkii ibraahim iyo ismaaciil cidday gaadhana xujada waa ku qumaysaa nebilahi maxamed asug hadda waa caam khalaa'iqdoo dhanba wixii insi oo dhanba dabadii wixii yimid oo dhan iyo intuu soo gaadhaybaa ay waajib ku tahay inay rumeeyan raacaan ama ambiyada kale xilgoonina waa saaraa bini aadamkana waxaa waajibka ah hadday dacwadaa soo gaadha inay qaataan ay rumeeyaan aayaddaasi marka macnahay tilmaantay ee ah wamaa kunna mucadibiina waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caddeeyey inaa arsalnaaka bilxaqi bashiira wanadiira wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummad ummadda nabi maxamed ka horraysan oon rasuul iyo nabi loo dir inaysan jirin ilaahay waa sheegay walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaquut alimaam asancaani wuxuu leey walaayaatu daalat cala annahu laysa ummatu min alumami ilaa bucita fiiha rasuulu wa bicatuhu liliblaaq alcudda fi xaashiyati sharxi اlcumda mujaladka labaad boqol iyo afar baa laga fiirin karaa aayaddan marka maxay inoo faahaysa waa aaya caama ah ilaa rabbi rasuul diro inuusan cadaabaynin ruux laakiin kama hadlayso ilaahay ilaa uu rasuul diro xujadu inaysan kugu qumayn farqi baa u dhexeeya xujadu inay kugu qunto oo ilaahay xujadiisii ay kugu qunto iyo in aan lagu cadaabin laba kala baab weeye adoon rasuulku soo gaarin bay xujada kugu qumi kartaa ama firo ama miiaaq ama caqli masaa'ilka uu ka shaqeeya inda bacdi ahlicilmi ayb laakiin rasuul uun ku soo gaadhin waxa la anfiyey waa tacdiibka e, laakiin lama anfiyin in xujadu ay qumi karto biduuni rusul lama anfiyin iyadoo sidaa tahay haddana cumuumka aayadda waxaan lena waa caam makhsuus ah caam makhsuusa lagu odhan waxaa lagu khasisii baa lagu leeyahay qowluhu tacaala waman lam yumin biاllahi warasuulihi fainaa actadna lilkaafiriina saciira aayadda horeso cumuum kuma jirin wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcada rasuula tanna cumuum baa ku jira maxaad ka leedahay weeye waman lam yumin biاllaahi warasuulih rasuulkii ilaahay iyo alle ciddaan rumaynin fainaa actadna lilkaafiriina fahuwa kaafirun bay ka dhigan tahay waman lam yumin biاllaahi warasuulihi fahuwa kaafir weeye hadduu kaafir yahay maxaa u xugum ah faina actadna lilkaafiriina saciira labadaa aayadood haddaad tiraa tan dambe waxay ka hadlaysaa qabla bacda qiyaami اlxuja wa bictat اrusul bay ka hadlaysaa waxaadna lagu odhan aayadda wamaa kunna mucadibiina waxay ka hadlaysaa waxaan shirki ka ahay ilan waa laba aayadood ayadaa cadcadaynhaya wixii ninka shirki ku dhaca in meel la saari waxaa ka mid a aayadda hadda idiin sheegay waxaa ka mid a aayaddi maa'ida inahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lلظaalimiina min ansaar inahu man yushrik biاllahi baa ama ha ahaada qabla اlbicثa ama bacda اlbicثa ama risaale ha gaadha ama aysan gaadho cumuumka nasku waa sidaa haddaad tirada waxaan ku khasisi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaa lu dhihi taasaa caamsanee tan dambe shirkiga ka hadashay hiya akhasu min alaayat اluulaa haddii la insaafahayo weeye aayadahan dambe shirki bay ka hadleenoo masale khaas ah aayaddaasna waxay ka hadashay nafyu tacdiib اlcaam tacdiibkaas ama cadaabkii dunyawiga ha noqdo calaa ra'yi اljumhuur ama cadaabkii ukhrawiga ha noqdo calaa ra'yi bacdi ahli اlcilm aayaddaasaa ka caamsan dandanbaana ka khaasan aayaddu marka waxay camimaysaa jamiica almushrikiina fi kulli zamanin wamakaan waxaa ka mid a qowluhu tacaala inahu man yaأti rabbahu mujrima faina lahu naara jahannama faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya waman yaأtihi muؤmina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum اdarajaat اlculaa idan waman yaأtihi mujriman nin walboo shirki akbara la yimaada qabla اlbicثa wa bacda اlbicثa inuu mujrim yahay wax diidan ma jiro ilaa nufaat اlxikma aljahmiya almutajahima mooyeen ummadda inteeda kale maaturiidiyu salafu saalix fuqaho kulli waxay leein ruuxu waa mujrim bificlihi lishirki wa kufrihi laakiin tacdiibkii baa las maxalunisaacu waa tacdiibka laakiin inaad falkaada lagugu qiimayntaasi ayadu muran ma laha ilaa cinda nufaati taxsiini wataqbiixi wa nufaati alxikmati watacliil haddaba haddaad mujrim tahay qur-aankuna wuu caddeeyey ruuxii ku dhaca shirki iyo kufri xataa qabla albicta inuu yahay soo xalay maannan ka soo hadlin xalay waxaa idiin soo sheega ila tahay aayado toban ah iyo axaadiid oo caddaynaya ruuxa asagoo in xujadu uusan soo gaadhin oo bimacnaa nabi maxamed hortii dhintay cafwan asagoo nabi maxamed hortii dhintay inuu yahay faasiq kaafir ah ah mujrim ah soo dhammaynay taas hadii wasfigu uu sugnaado qur-aanku wuxuu yidhi faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min الsamaaءi fatakطafuhu الطayr aw tahwi bihi الriixu fi makaanin saxiiq shirki qur-aanku intuu qabtay oo faahfaahiyey oo qadaadhigay oo filqaybu meel dhigay markaad marka adugu tiraahdo wamaa kunaa mucadibiina waa aayad caama tacumu ahla اlmacaasi wa ahla الshirki wاlawthaan waxaa lagu dhihi aayada waxaan haynaa shirki base ku urursaday ayagaana ka khaasan aayaddan caamka ah haddii aad ka soo degto aayaddii maxay ahayd suurat اlmu'minuun waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lah aayadda waa gebagabo waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu fainamaa xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu اlkaafiruun oo kow ka yahay man dacaa hayr allah soo sidaa ma aha alqaadi abu zayd wuxuu yidhi wlam yaqul bacda ma uuxiya ilayhi aw balagat dacwatu ilahay wuxuu yidhi waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu ilaahay ma dhihin buu idhi ay walam yaqul bacda maa uuxiya ilayhi aw balagat dacwa shirki mar haddaad ku dhacdo akbara qabla albicثa wa qabla alwaxyi wa qabla alrisaala waxaa tahay kaafir laa burhaana lahu fainamaa xisaabuhu cinda rabbihi xukumkuna waa maxay inahu laa yuflixu اlkaafiruun kaafiruun maxaa lagu yaqaanaa wاtaquu naara alatii ucidat lilkaafiriin faina acadnaa lilkaafiriina saciira yacni qur-aanku qadiyadaas marka aayaddu aayad xoog badan ha noqotay laakiin dalaaladeedii waxa ku dhacaya waa ujeedaan bay ila tahay cumuumkeedii ma maxfuud baa macaam makhsuus baa hawshaa dagaal badan baa ka taagay aayaddii dalaaladeedii waxaad ku lagu weerari karaa oo lagu dumiyaa cumuumkeeda waxaan ka hadlaayo ijmaacaadka xalay aynu soo guurinay abu zaydin addabuusi imaam ma wara'a annahri alxanafi waxaa soo guuriyey qaraafi fii kutubihi sharxu taqdiixi اlfusuul nafaa'is اlusuul waxaa soo guuriyey alimaam almawsac alfaqiih اlyamani shaafici اlmujtahid yacnii intaasoo ijmaac intaasoo culamaa ijmaaca soo guuriya xataa ragga soo guuriya waxaa ka mid a niman badan oo shaaficiye ah ijmaacaasi asna wuxuu awood u leeyahay inuu khasiso hee aayadda cumuumkeeda oo ijmaaca wuxuu ku saabsanaa ahlulfatrihi nabi maxamed ka horreeye ee shirkiga ku dhacay inay gaala yihiin naarna ku waarahayaan lana cadaabayo ijmaac sariixuu ahaa ijmaaca sariixa wuxuu khasisayaa cumuumkii aayadda ijmaacu hadduu wax khasisi waayo aayadihii kalean kusii daynaynaa aayaddu marka waa la faraqsanhayaa waxa ku soo harhaya waa waxaan sii badnayn ayb wejka saddexaad ee aayaddu ee aanu ka tilmaamayna waxaa weeye aayadda waxaa lagu xambaaraa ahlulfatra ahlulfatra lagu xambaaraa wadaaddaa ku xambaara waxaan leenahay waxaabaa laysku hayaa ahlulfatra ma jiraan mise maya daahiru kitaab illahi ahlulfatra inaysan jirin weeye inaa arsalnaaka bilxaqi bashiira wanadiira wain min ummatin إlا hlا فيha nadiir وlaqad bacثna fي kuli umaةi rasuula an اcbud الlah واجtanibu الطaaguut haddii carab oynu soo sheegnay nebiyulaahi ibraahim geeridiisii iyo nebiyulaahi maxamed bictadiisii waxaa u dhexeeyey laba kun toddoba boqol iyo shan sano mu'arikhiinta muslimiinta qaadaadhigay xataa reer galbeedka iyo orobiyiinta mu'arrinta waa ka hadle laba kun iyo toddoba boqol min mowti ibraahim ilaa bicati muxamedin calayhim asalaau wasalaam takhyiirkii sharaa'icda iyo camr ibnuxay alkhusaaci dhibkiisi iyo taxriifkii iyo shirkigiisana wuxuu bilowday nabiga bicdidiisii saddex boqol iyo konton sano ama toddobaatan sano ka hor almucalim alyamaani wuxuu taxqiijiyey saxaabada abtirkoodu uu galo camr ibnuxay alkhusaaci uu maro waxay ugu tagaan buuhi sagaal awow sagaal awowna xalay waxaynu soo maray adoon gaarisa gaarin bay kaa dhammaanayaan way dhowdahay hawshu sagaalowga waa maxay waa saddex boqoloo sanay galaan sagaalowga waa saddex boqol boqolkiiba waxaa gala saddex fac waa taqaanaan bayla tahay celcelis almutawasat alxisaabi waxa loo yaqaano boqolka sanaba saddex fac baa gala sagaalka fac ama sagaalka awow waxaa weeye waa saddex boqoloo sano culimadu marku waxay leeyihiin waxa aan loogu soo dirin carab ambiyo badan loogu soo dirin kaanuu calaa millati ibraahim akara min cishriina qarnan laakiin reer banu israa'iil markuu ay inxiraafaanba nabibaa imanaya nabi baa imanaya badnida ay ku badatay reer banu israil ambiyadu rusushu ma ahayn fadli goonio ayagu ay qabaane litamarudihim wa taxriifihim lisharaaci bay ahayd marka waa la baraarujinaya ayb markuu inxiraaf ku yimid carabna nabigi waa la soo diray waana yimid waxaan oga jeedaa marka ahlu fatra ma jiraan mise ma jiraan ayaa laysku hayaa ma jiraan iyo way jiraan iyo ma jiraan baa la isku hayaa daahirulkitaabna waa maxay waa inaysan jirin baa ka muuqanaysa haddii wejka afraad laisku waafaqo ahlufatra way jiraan waxaan leenahay ahlufatra maxaa looga jeedaa waa dad aysan soo gaadhin dacwatu nabiyin min alanbiyaai bixaalin aslan dad bini aadama oo meel ku dhaqanoo meel jooga wax dacwo aysan soo gaadhin laa qariiban walaa baciidan baa loo jeedaa qolyaha saa sheegahay hadday sidaa tahay oo ahlu jiraan waxaan leenahay aayadaha iska horkeeni mayno aanu jamcinno waxaanu ku jamcinaynaa bixamli aayati israa wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaanu ku xambaaraynaa man lam yushrik biاllaahi walam yu'min bihi lianna waxaa laisku waafaqsan yahay ahlu ilaahay caabuday een shirki ku dhicin ee diinka ku toosa inay ahlujanno yihiin soo sidaa ma aha zayd bn camr ma nabi maxamed ba soo gaadhay mise ibraahim iyo ismaaciil baa soo gaadhay maata wahalaka fi اljaahiliya wmaca dalika nabigu wuxuu inoo sheegay inuu yahay min ahli اljanna lannahu kaana xaniifiyan dad badan oo waxaa jiray qus ibnu saacidda ka mida rag badanoo loo yaqaanay siirada ibn isxaaq ka ahri mid ibn hishaam ka ahri rawdulunufka ka ahri jamiica siyar ku arkaysaa dad waxaa jira aan badnayn oo diintii nabiyulahi ibraahim wixii ka baaqi ah saxdaa haysta ilahna u dadkaasi min ahli fatra ayagoo ah waa maxay waa min ahli janna liannahu waxay baaqi ku yihiin cala tawxiidi saxiix waxaa kuu soo hadhay ahlu fatrihii ee ilaahay u sharig yeelay iyo kuwaan ilaahayna aan caabudi jirin shirkina aan ku dhicin oo abaqada afar iyo tobnaad miduu ku sheegay ibnulqayim qowmun laa macsiyata lahum walaa iimaan walaa kufr dad iska socdo hamal ah buu ka hadlay taqdiirka hadii la yidhaahdo aayadda aan ku xambaaraho maa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuulan qolyahaas ilaahayna aan u shariig yeelin allana aan waxidi jirin oo hadday alla waxidi jireen oo ilaahay keligii caabudahay min ahli janna wey cadaaba meesha ma yaallo haddaan iimaan iyo kufri iyo shirki iyo islaan midna lagu haynina waa nimanka ahlu fatra loo yaqaana ama akhraha la imtixaana xukum kala qaateen calaa khilaafin fi lmas'ala laakiin ahlu fatraha mushrikiinta ah ee cabidatul awthaanka ah ayadahan kalaa ku fadhiista weeye marka ayadaha aynu qaybinno oo aynu kala hagno yaanan isku dhufanno fooda isu gel wamaa kunna mucadibiina fii man laa cindahu fii man lam yushrik walam yuwaxid illaah weye inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna waxaa weeye man ashraka biاllahi wacabada alawthaan saa inaad u kala socoto way kuu dhib yarta waxaana kusii xoojin ijmaaci ijmaacaana sii xoojin marka aladila laa tacaarad haddii inta aad ku qanci weydo waxaa lagu leeyahay cidda ka mudan carab iyo quraysh ka mudan ahlu fatra yay tahay la soo heli maayo ummad in ahlu fatra la yidhaahdo ayaga ka mudan ma jiraan wmaa aataynaahum min kutubin yadrusuunha wmaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir idan qur-aanku waa soo celiyay suurat lqasas suuratu yaasiin suuratu sajda iyo soo qabta suuratu saba afar aayadoodoo cadcad wey inaan nabi maxamed horti nabi loo dirin laakiin waxaa iyagu haddii xujadiisu ay ugu quntay qaacido kale yihiin culummadu waxay leeyihiin nabi walba ummaddii loo soo diray iyo ummaddaa wixii ka farcamay xujadiisu way saaran haddaba carab yay ka farcameen nabiyulahi ismaaciil intuu soo gaadhay ee uu diinka gaadhsiiyey iyo intuu soo gaadhay wixii ka farcamay duriyadoodii iyo awlaaddoodii ilaa qiyaami saaca uu ku daba dhegan yahayo dacwadiisa way salaaxaysaa si kastaba noqotee ahlulfadro ree bani ree bani muxuu ahaa ismaaciil oo carab ah cid ka mudatay ma jirto ayaguna inaan loo cudurdaaraynin bashirkihim wa kufrin loogu cudurdaaraynin sida adiladu ay tilmaantay waynu soo marray haddii adilada lagu qancimo wadaaddu waa ku kala jabeen ayadooy sidaa tahay haddana ayagiiba waxaa laysku hayaa noocaas ahaa ee carab ee qureysheed ahlu ma yihiin mise maya ayaga waa muran la geliyeyba horta habaa la cadaaba ama ha la daayiye ha loo cudurdaaraya maxay ahaayeen ahlu ma ahayn mise maya alimaam alqaraafi wuxuu ihi lam yakun liljaahiliyati zamanu fatratin liijmaaci اlummati calى ana man lam yuslim minhum wamaata qabla الnubuwati fainahu fi الnaar ijmaaci mar kaluu soo celiyay qaabka lagu keena waa afar ijmaac afar naqli laba saddex baan xalay soo maray mid afraadna waa ka wuxuu ihi lam yakun liljaahiliyati zamanu fatratin liijmaaci اlummati calى ana man lam yuslim minhum wamaata qabla الnubuwati fainahu fi الnaar wahlu lfatrati laa yujzamu bianahum fi nnaar liqowlihi tacala wmaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula muxuu rabaa inuu jamciyo imaamku aayadda yijmacu rabaa inuu jamciyo aayadda wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula waa maxmuulun calaa ahli lfatra buu yidhi ijmaacuna wuxuu ku guntamay carab inaysan ahayn ahlu fatra iyo ahlu naar yihiin lannahu mushrikiin bay ahaa ilahay khayrkii caabuda kitaabkiisa dhafais usuul mujaladka lixaad afan baa loogu laaban karaa ayadoo sidaa tahay waxaa leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula min baab lcadli bay gelaysaa mise baab raxm ay gelaysaa waxay leeyihiin min baab alcadli ma ahee haddii ayagoon rasuulba loo diray mushrikiinta la cadaabo oo la naaro waa min cadli wey lanno waa mushrikiin mujrimiin wey laakiin in qiilka laga dhammeeyo loo tadheereeyo loo macdiray waa min baabi araxma maxaa yeelay waxaa diinka lagu hayaabay wadaadaleeyihin aday xujada kugu quntay oon gar lahayn oo wax cudurdaara aan lahayn baa ilaahay qiilka kaa dhammaynaya adoo nabi maxamed laguu soo diray oo intaa culima ku dhex joogee yaa waxaa laguu sameeyey malaa'ig qorta hawshaas oo aakhara kugu maqraati kacda malaa'igta lagu kaafto nebi maxamed baa kugu maqraati nabiga xataa lagu kaaftoomi mahaye wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama halkaasaa bilaabanaysa idan iyadoo sidaa tahay haddana afkaa lagaa shorootona waxaa kugu maqraati kici afka iyo gacmahaadi iyo lugahaadii waxaasoo dhan rabbi in qiilku uu kaa dhammaado yani ma dhahaysa haddii aakhare adoon lagu xisaabin oon miisaan lagu saarin ilaahay uu kuyihaa nabi baan kuu soo diray nabigiina waad beenisay ama diinka si fiican uguma dhaqnaarta gal ilaahu maya ixsaabi laanna xujadii uguma qumin socon mayso yacni ilaahay waxaa ka ah naxariistiisa ka mida in bini aadamkaoo dhanba laga dhammeeya qiilalka saa darteed bacdu ahlicilmi waxay leeyihin markay fasirahayaan lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul xujatun tuqaal am xujatun tuqbal bay leeyihiin xujada bacda rusul ma xujo la aqbalahayaa mise waa xujo la iska sheegan nin baa muugta iska andacoon wuxuusan aan soconaynin oo aan aan laga dhegaysanaynin buu iskaga hantaatici oo macdiro ka dhigan oo qiilal ka dhigan lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul ay xujatun tuqaal wey laa xujatun tuqbal wadaadaan maraaya si kastaba noqotee aayadu dilaaladeedu siyaaqa qur'aaniga suuratu israa wuxuu ku socdaa oo uu tusahayaa inay filcadaabi dunyawi ku saabsan tahay hawsha laga niqaashayana waa cadaabka ukhrawey fiimaa cinda allaahi inta hawsha laga niqaashahayo ee la iskugu hayo midka xataa dunyagu weya tafaasiishu meel bay ka soo gelaysaa laakiin midka u daran laysku hayo waa aakharo ayadu dilaaladeedu marka dagaal baan baa ka taagan daliil muxtamila weeye dilaalatuhu ubuudkiisa daliil aca wey waad garanaysa waxaanu dilaalatuhu calaa nafyi tacdiib wa icdaari اljaahiliin waa daliil muxtamil ah intaasoo aayadood iyo ijmaac yaa maxaa lagu bushiyey iyo macquul iyo nadarba masalada marka intaasaan kaga tegey waxaan jeclahay markaan kelimada dhammeeyo inaan mar hal fadhi ama laba fadhi mar aynu ku khulaasayno adilada ay deliishadaan wadaadaha qaba alcudur biljahl leanno waxaa ku badatay wahaabiyada beryahan dambe in adilada uu nin walba u daldalo oo uusan sheegin adilada ay daliishadaan nimanka qaba laa yucdaru axadu biاljahli fi masaa'il الshirki wاlkufr اlأkbar markaan ugu dabagalay kuwan kalaa ka badan adilada alcudru biاljahli fi masaa'il الshirki اlأkbar wاlkufr اlأkbar iyo adilada naafiya lilcudri marka la ysbarbar dhigo waxaa ku soo laban laami aladila الnaafiya laakiin lama rabo nin dan la daliilma waayaa la yidhaahdaa mar baan hawshaa isku daya inaan khulaasey waxaan oga dan leeyahay inay dalabadu iyo ardadu fahmaan mas'alada dawaabida iyo shuruudda iyo mawaanicda iyo hawlahan cudurdaarada ah masaa'il khilaaf saa'iqaa ka furan yahay wey waxaadii kula xoog badan rajaxo kuna dhaqan kana diindhigo laakiin masaa'il tabdiic ka furan yahay ma masaail tabdiic meeshan ma galaan tabdiicu wuxuu galaa manaadu takfiir waynu soo marrayna taawusha ayada ah manaadu takfiir haddaan ku kala tagno oo tiraado waa yukafaru annaasu bilkufriyaati wa bidunuubi waalmacaasi markaasaan leenahay khaanadada waa naqaanaa godkaad gelaysa waa naqaanaa laakiin mar hadday masaladu tagto ma loo cudurdaari iyo mase ninkan kufri buu ku dhacay waa caaliq baaliqoo mukallafa kufri buu ku dhacay laakiin shuruud ha la fiiriye mawaanic mar hadday gasho waxa waa masaa'il farci ah masale farci ah weeye oo fiqi ah oo u laabanaysa lilijtihaadi walkhilaaf saa'iq hawshaa inaad fahantaan waxay ku iman kartaa oo idinka daadegto in horta foodda laisu geliyo adilat alcudri wa adilat nafyi kadibna la kala sarrifo oo la caddeeyo nin walba meeshuu maray ilaan warkii baad dayn weydeen almasala aaalia aan u gudbo wadaadaha eedeeya aima dacwa najdiya waxaan ku arkay fikir qariib oo aad iyo aad aan oola yaabay baan ku arkay khaasatan wadaadkii kataaniga ee maghribiga ah maruu eedeynaya aima dacwa najdiya eedeynaya fii masaa'il atakfiir ku eedeynaya waa cadam alcudri biاljahli fi kufr abar fi shirki اlakbar yaa wuxuu yidhi waxaa ka muuqata madhabkooda buu yidhi inay qabaan iimaanu اlmuqallidi inuusan asaxaynin halkaasna waxay ku waafaqeen buri mutakalimiin iyo ashaaciriyo nimankii nufaat ahaa odhan jiray ruuxa muqalidka iimaankiisu asixi maayo qadiyada marka waa qadiyad khaldan oo in loo tiraami dacwa najdiya inay qabaan imaam lmuqalidi waa hayru saxiix waa khata addura saniya mujalladka tobnaad ee saddex boqol sagaashan iyo kow ilaa sagaashan iyo labo isla mujalladka tobnaad saddex boqol sagaashan iyo afar baad ka fiirin kartaa waxay ka hadlaan waxaa weeye caamayga muqalidkaa ah ee mushriga maxaa u xukmay ka hadleen ninku waa caamay aqoon ma laha ilaahay khayrkiiyo awliyu baryaa iyo ahlu qaabuur hawshanna wuxuu ku taqliidanhayaa culammaa ulmushrikiin ninkaa maxaynu ka samaynaabay wadaadduhu ka hadleen ninkaa hawshiisu imaan almuqalid lama yidhahdo waxaa layhahda almuqalid almushrik xaaladihii mafaahiimtoo dhan buu wadaadku isku khaldaya kataaniga waa la yaabay ninka noocaasa waxaa la yidhahdaa almuqalid almushrik ama xukmu اlmuqalidi fi اlishraak laakiin iimaan <laughs> اlmuqalid lama yidhaahdo yani waad la yaabaysaa ama iimaan اlmuqalid inuu muslim yahay oo saxiixu اliimaan yahay waxay kaga hadleen adura saniya mujalladka saddexaad boqol lixdan iyo sagaal iyo majmuucat الrasaa'il الnajdiya mujalladka koobaad lix boqol konton iyo kow laba masalay kala farqinaya nin badan baa idiin sheegay culummada waxaa naqdin nimanaan madhabkooda fahansanayn sidii wadaadkii waa dhaweyd fadhiistoo kale ii sheeg abubakriii waxaan ka hadlahayaa hawl culus baan sii daynhayaa oo rag baan kala baxaynaa maanta wadaadkayda ka hadal waad fahmayseebalta iimaan lmuqalid waxay ka qabaan muslimiinta iyo fuqahaa islaam waxay ka qabaan bay ka qabaan iimaankiisu inuu saxiiya iimaan lmuqalid aan idfahansiiya waxaa weeye maalan nin gaal ah oon diin nabi maxamed iyo rasuul midna maqalba waxaa laga soo helay afrikada galbeed dhexdeeda meel hawda loogu tegay nin muslima ugu tegay wuxuu war maxaad aaminsan tahay baktigiisi buu akhri warkaalay war ma hayside rasuul nabi maxamed la yaadaa jira oo in hebel hebel ah oo xilligaa ilaahay soo diray oo diin iyo khayr la yimid oo kitaab qur-aan la yimid diinkii wuu akhriyey wuu waaniyey ninka wuu islaamay caqaa'idkii wanaagsanaa loo bandhigay buu qaatay xumaantii looga digay buu ka joogsaday ninkan maxaa la yidhaahdaa hada kaasaa lagu murmay ma muslima mise ma ah nebi maxamed waxba kumuusan maqal asagii muusan arag isagoo hayjad cidlaa iyo kayn dhex fadhiya ayaa nin muslima u tegey ninkii muslimkaabaa diinta u caddeeyey diintiibuu qaatoo qaayibay laakiin qaal allah waqada rasuulu midna ma yaqaan daliil caqli oo nadariya lama soo boodi karo ma indha karo laakiin wanaaggii miiddi loo sheegay buu laqay ninkaa asaga ninkaa miiddaa laqay waxaa loo yaqaanaa muqallid fi liimaan liannahu qallada hada almuslim aladii dacaa ilayh ila lislaam mata mise ma aha ninkaasaa muqallid la yidhaahdaa jumhuuru culamaai اlmuslimiin min ahli اlbidaci wa ahli sunna kulli waxay qabaan ninka inuu muslim yahay iimaankiisuna saxiix yahay naajin fi اlaakhira adduunkana mumin iyo aakhirana ahlujanna yahay muctasilo ayaa farageliyey iimaankiisa iyo ashaaciro oo ku kala jabtay ninka waxaa la yidhahdaa iimaan lmuqalid waka shirki ninkaa kuma dhicin iimaan iyo wanaag buu qaatay khayr buu la yimid laakiin waa nin aqoon yar warka soomaalidaan fahmin laakiin muqalidka mushriga waa nin shirki ku dhuflaynaya xaggana tawxiidsanaya laa ilaaha ila allah maxamedun rasuululahi baa ku leeyahay wuu soomi wuu salaadii uu ka sii baxan sheekh cabdilqaadirow magantaabuu sii leeyahay masaajidka uu ka sii baxay hadduu simbir raxdo wuxuu leeyahay sheekh cabdiqaadir oo magantaa ninkan waa in ninkan laysku hayo ee wadaad reer najdiin ay ka hadleen ay la xisaabtameen amaa ninkaa hore maxaad ku geli shirkiba kuma dhicine ma aqoondarradiisii iyo inuu caama yahay baad ku haysataa yacani labadii mas-uul kataaniga isku khalday waana hawl loo baahnay inay sidaa tahay oo masalo imaam almuqallid uu qaabkaa yahay waxaa inoo sawiraya alimaam olmaciin abilmuciin maymuun ibn maxamed annasafi an boqol iyo sideed buu geeriyooday wadaad xanafi oo musiibo ah oo kutub badan la weeyo oo aqoon badan hawsha markuu faahfaahiyey wuxuu ihi haadihi اlmas'ala imaam almuqalid ma saxiix baa mise maya abu xurta wuxuu ihi waxaan jirayna ku dagaalamayne taqdiirkeedu iyo miaalkeedu muxuu yahay hadihi اlmas'alaةu fii xaqi man kana nashaأa fii quطri min alaqطaari aw shaahiqi jabalin min aljibaal lam tablughu dacwaةu walaa calima bhubuuti hadihi اlmilati fashaahadahu muslimu fadacahu ila اdiini wabayana lahu ma yajib اctiqaaduhu waahbara ana rasuula lana balaga hada اdiina can illahi tacala wadacaana ilayh wqad daharat clى yadih اlmucjizaat الnaaqidaat lilcaada fasadaqahu hada اlinsanu fi jamiici dalika wاctaqada اdiina min gayri saabiqati ta'amuli watafakurin hada huwa اladi اkhtalafuu fiihi bul war ninka laisku haya waa ninkaas nin hayjad cidlaa ku dhaga xidhan oo majaahil ifriqiya laga soo helay oo niman tabliiqoo socdo heleen kadibna ay ku akhriyeen wixii ilaahay baray kadibna islaameen ninkan iimaankiisa ka warrama ahlulbidac oo muctasilaha khilaaf ka qaba xataa ayagu ku kala jaban yihin ku khaldin xataa ayagu ku kala jaban yihiin ku kala jaban tahay akaru ashaacir inuu dad yar qaba inuu gaal yahay oo muctasila ah ayib ninka aima dacwa nejdi ay ka hadleen waa maxay waa nin mushrigo ilahay khayrkii baryaha sida mxuu ahaayey cabdulmualib iyo iyo mxuu ahaayey camr bn xay alkhusaci iyo carabtii hore oo kale la mid ah wuxuu idhi nasafi kama hadhan hadalkiisa u kala qaaday dhegeysa wuxuu ihi faama ahlu daari اlislaam cawaamihim wa khawaasihim niswaanihim wa sibyaanihim alcaaqiluun ahlu اlamsaari wاlrasaatiiq wاlqura wa sukaani الsaxaara wاlbaraari fakuluhum muminuuna muslimuun caarifuuna biاllahi tacala wwaxdaaniyati wغayri dalik lan yakhluwa axadu minhum can darbi istidlaal wain kana laa yahtadi ila alcibaaraةi can daliilihi walaa yaqdiru cala dafci shubhi اlmuctarida فlm ykن في hؤuلاءi byna مaشhaykhina khilaaف وla byna وبyn الأشcري وإnma الkhilaaف فيهim بynna وبyn المcتزل عlى ma mra والxamdu لlah عlى التوفiq والهidاية تbصiraة الأdلة في usuل الdiin صفxada لixdan ilaa lixdan iyo kow ka akhri hadal qiimo badan oo dheer wey baab dhan buu u baabaystay imaam muqalid baxi dheer wey laakiin khulaasada u dambaysa yaan idiin soo qabtay u qiimo badan dadkan caamadae muslimiinta dhex joogee haweenka lehe caruurta lehe duqayda lehe reemiyiga lehe ree magaalka ee tuulo joogga leh kuwaa lagama hadla niqaashku kuwaa ma ah nin hayjad cadlaa sidii muxuu aha daanyeer mee cedla fadhiya loo tegay oo la maray diin loo sheego islaama laga hadlaaya ninka asaga marka inuu muslim yahay abulyusr albasdawi alxanafi afar boqol sagaashan iyo saddexdii dhintay wuxuu yidhi asaguna qaala caamatu ahli الsunnati waاljamaca ana almuqalida mu'minun xaqiiqatan wa huwa aladi ictaqada المqلد في الإيمان dhegaysa وxuu ku yihi وهو الذي اعتقد جميiع أركان الإسلام وأقر بها من غير دليل وأقر بها من غير دليل هذا هو المقلد في الإيمان إمام المقلد haddaad maqشho suurada masألada horta iyo kayfiyada taswiirkeeda ha kuu baxo kadib wixii kale laga wada hadlo wuxuu ihi وقالت المعتزلة إنه ليس بمؤمن واختلفت الروايات عن الأشعر والصحيح من الروايات عنه أنه مؤمن markaasuu shaxay daliil dheer weeyaa idiin soo gaabaya kitaabkiisa usuul اdiin liabilyusr albasdawi safxada boqol konton iyo shan ka akhriya iyo wa tabsiraة اladila fi usuul اdiin liabilmaciin الnasafi afartan iyo laba safxada ah ayadoo sidaa tahay haddana sida dhabta a muctazila ma wada socotay ayaguna waa iskhilaafeen oo niman waxaa jira oo le muqalidku waa mumin saxiixu liimaani nimanna waa kaafir bay leeyihiin hawshaa waxaa faahfaahiyey cabdilqaahir albaqdaadi tamiimi alashcari safxada kitaabkiisa usuuldiin la yidhaahdo ama alimaam jamaaluddiin ibnu axmed eh, ibn maxamed alghasnawi waa ninka iskale kitaabka loo yaqaano muxuu ahaa alxawi eh, alqudsiyu fi furuuc alfiq alxanafi eh, kasani ardaygiisii mise sheekhiisi buu ahaa wuxuu leeyay iimaan اlmuqalidi صaxiixu wahuwa اladii اctaqada jamiica ma furida calayhi min xuduuثi اlcaalami wawujuudi الsaanici waqidamihi waxdaaniyati bijamiici صifaatihi wairsaali rusuli wainzali kutubi wagayri dalika اctiqaada صaxiixan jazma bila shakin wartiyaab min gayri daliilin caqliyin fahada mu'minu waiimaanuhu صaxiix fi اdunya wاlaakhira ninka waxaa way nin wanaag oo dhan iyo islam wixii looga baahnaa laga helay lakiin aqoon dara hayso haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala xaggee jira cirku jira uu ka sarreeya uunkiisa ma daliil garan mahayo iska xoqanhaya laakiin caqiida wuu hayaa nebi maxamed nebi xaq ama yahay ninkii beeneey uu gaal yaho naar ku waari haa maxaa u daliila culamada weydii buu ku leehay anigahay weydiina culamada weydii xaqii o dhan wuu garan hayaa laakiin adiladii baa ka maqan ninkaasa waxaa la yihahdaa muqalid iyo imaamulmuqalid ninkaas wey amaa ninka shirka ku dhufleeyay ninkaa warkiisu waa war kale kitaabkiisa usuul diin lilghasnawi sabxada laba iyo sideed baa loogu laaban karaa ashaaciru waa laba qaybood warkooda aan soo gaabiya niman yidhi waa muslim saxiixuliimaan ah iyo niman yidhi muminna ma aha gaalna ma ahay ninka ninka muqalidkaa ah, muminna ma aha gaalna ma aha waxaa leey warkan iga day aakhara ah, xagee ku beeqaamahaya ninka caamayga ee meel cidlaanti loogu tegay diinka loo bandhigee qaatay aqoonna aan lahayn adduunka haddaad tiraa muminna ma gaalna ma aha aakhare xaggee ku beekhaami ma muslimiintu raaci mise gaaladu raaci waxay yidhaahdeen muslimiintu raaciba jannu tegi laakiin waa soo ciqaabi muslim caasi a ah xukunkii baa la marin bay dheh laakiin caaqibatu ila aljanna hadalkiisa aan akhriyaa shaaciro warkada gaas isagaa ninka la yidhaa cabdilqaahir ibnu aahir albaqhdaadi atamiimi ninka iska alfarqu bayn alfiraq iyo usuuludiinka iyo ashaacir ninka u xoog badnaa weeye waa ninkaas qarnigii shanaad wuxuu leeyahay walaysa almuctaqidu lilxaqi cindahu cinda alashcari mushrikan walaa kaafira wain lam yusamihi cala liطlaaqi mu'minan waqiyaasu aslihi yaqtadii jawaaza almakfirati lahu liannahu hayru mushrikin walaa kaafirin usuul diin mujala laba boqol siddeetan iyo kow ilaa siddeetan iyo labo hadalkaa ka dheerna wuu leeyahay waynu gaari doonaa abulmaciin nasafi ba hadalkiisii soo guuriyey busharax wuxuu yidhi qaala cabdulqahir albaqdaadi ina hada muqalidki wain lam yakun mu'minan cinda alashcariyi cala aliطlaaq hayra annahu laysa bikaafirin cindahu liwujuudi ma yudaadu اlkufra wاshirka min hada الشhakhص wahuwa التصdiiqu wahuwa caasim bitarki الnadra واlاstidlaal wlilahi tacala fiihi اlmashiئaةu in shaءa cafa canhu وadklahu اljanة wain shaء cadabh bqadri dnbi wasaara caaqibaةu amri اljanة laa maxaalata ka saa'iri cusaati اlmuslimiin yani ninkan maxay ku xukmeen muslim faasiqa o soo sidaa ma aha waa muslim mumin muslim faasiqa tabsiraة adila fi usuul اdiin sabxada afartan iyo saddexaad baad ka fiirin kartaa sidoosoo kale waxaa odhanhaya sacdidiin ataftazani sharxu اlmaqaasid mujaladka saddexaad afar boqol konton iyo afar afar boqol konton iyo afar khilaafka asaga ah in ashaacir ay isku hayaan iimaan ulmuqalid marka laga hadlahayo waxaa weeye khilaafka wuxuu ku salaysan yahay aakharo wuxuu ilaahay agtiisa wuxuu ka yahay iyo aakhare xukunkeedii adduunka ruuxii a shahaata waxaa lagaa rabaa inaad ku xukunto inuu muslim yahay ilaa aad ku arkaysa gaalnimo kale weligahaas ku khaldin meesha marka la marayo qolyaha ku aafooba oo nimanaan iyagu baasha ku riixin illa baasha isku riixaaye nimankaan u aqaana khawaarijta yaa meeshan kale ku aafoobo illa qolyaha anagu waxay leeyihin waa xasaan baa khaariji eh ninba baasha wuu sii tuurahayaan waa lagu aafoobaa ruuxa waxaa iskaga khaldan mararka qaarkood dadka kufriga daahirkaa iyo kufriga baatinkaa waxaa iskaga khaldanta axkaamta adduunya midda aakhiro hadda waxay wahaabiyadu in badan ku khaldan dhallinyaradooda khaasatan shuruudu laa ilaha illa markay marahayaan shuruudu laa ilaah bay tirinhayaan toddoba shardi ama lix shardi ama siddeed shardi calaa khilaafin bay tirinhayaan waxay ku leeyiin intaasoo shardi alcilmu والصدق والإخلاaص واليقين الذي لا شhك معه والتصليم والالتزام إلى آkhirihi شhuruud bay tarinhayaan shuruudaasi badankeed waxaa weeye waa muؤminka dhabka ee xaqiiqiga ah almuؤmin اladي huwa muؤminu cind الlahi wa fii xukmi الآakhira wey shuruuddaa bay iska leedahay laakiin markaad adduunka joogto ruuxu marba hadduu ashahaato islam baad u xukumaysaa laakiin hoos wuxuu ka yahay waxaa dhici karta inuusan ahayn mukhlis walaa saadiq walaa caalim bima yaquul walaa multazim lima qaal yacni hawshaa ku khaldamin shuruuddu waxay u taallaa mu'minka xaqiiqiga ah ee mu'mina cinda allaahi wa fii axkaami alaakhira laakiin adduunka markaad marayso islaam xukmi ah ayaad u xukumaysaa iyo islaam daahira ruux walbo yidhahda ilaha illa rasul xagganaa la yimid wixii looga baahnaa xaggana aadan kufriya gaalnimo ka ogeyn weliga ha iskaga khaldin waa dhaweyd baa mid la orday arkay risaalo yar oo shuruuddaas baa laga waayey le mxuu ahay nimanka soomaaliya joogay dad badan oo ka mid a ah. waxaa ku ur shuruuddan waxaa weeye shuruuddii islaamka xaqiiqiga ahaaye adugu ninkii kaa soo horbaxee soomaaliya tawxiidsana xaggana tukanaya maxaad ka leedahay xaaladiisaan baadhahaya bidco wey bidcatulahnasiya la yidhahda tan bidcatulahnasiya min alkhawaarij warkeedu wey ruuxu ilaa uu dareen kaaga soo baxo laguma dirtan inaad dabagasho daahirkaad ku xukumi iyo wanaagga uu sheegtay shuruudanna waa maxay waa iimaankii xaqiiqa ah shuruuddiisi weeye ilaa iltisaamka kore daahirka ah mooye howlaha aad yaan laisku qasin marka calaa hada tafriiq aima dacwa najdiya jazaahum allahu khayran waxay u kala qaadan almuqalid اlmushriku aladii ashraka biاllah iyo iimaan اlmuqalid laakiin wadaadkii aan fahmin wuxuu rabaa inuu catir mariyo wadaadihii asagoon qadiyadii aan aad u dhuuxin masalada intaasaan kaga tegay iimaan muqalid ma sii dhabadno masalada afraad mowqif الnajdiyiin min aljaahili liasli اddiin aljaahil liasli اddiin maxay ka qabaan waa masalada aad looga eedeeyey ee uu yidhi katani wahada israafun fi اlquluw wahada caynu الظulmi licibaad اllah wahada gaayaة ma yakunu min alغuluw yani wahada tadyiiq lima wasacahu اllah aflagaado aad iyo aad u adag laakiin wadaadku leeyahy anugu waxaan ahay munsif iyo nin mxuu ahaaye ragga wax dheer haddana uu dhihi sheekhu waaban xidhno xabsi baan ku jira ayaan lagu tiiganin laftirkanu yaana ku tiiganin in la soo daaya inaan u malayna sheekhu hadda uusan bannaanka jooge qadiyadda markuu ka hadlaya wuxuu yidhi dakara ibn cabdilwahaab fii jumlati min kutubihi ana jaahil الtawxiidi kaafir khaariju can اddiin ومعنى كلامه من ينطق, ينطق, ينطق بالشهادتين دون معرفة لمعناهما وهذا منه مخالفة لمنهج السلف وموافقة لمنهج المتكلمين في مسألة المقلد في التوحيد ولي هوش هراء كخل ضمن بدبتها جيه ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يعني بجاهل التوحيد عين ما يعنيه الأشاعرة فإنه سلفي حنبلي لكنه يوافقهم في الحكم على المقلد في التوحيد كما يظهر من كلامه buuri يعني weli waxaa weeye khaladka idiin soo sheegay hadda aan baraarujiye masalada afraad aan ka dhigay masalatii saddexaad ayaa uu wadaadku dhex taagan yahay waxaan leenahay koow waa khaldun bayn almafaahim alistilaaxiya khaldi buu wadaadku sameeyey isku labay oo isku qasay mafaahiimtii culummadu ay kala saareen farqun bayna almuqalidi fi اliimaani wاtawxiid muxuu ah wa muqalidun fi اshirki wاlkufraan laba kala baab wey wixbuu wadaadku isku khaldahayaa wadaaduhu muqalid fi اtawxiid wa fi اliimaan hawl bay ka soo meeshay muslimiintu mariyeen bay mariyeen ninkay ka hadlayaan waxaa weeye ninka ilaahay khayrkii caabudahay ee shirkiga ku dhacay culummana aan ahayn laakiin caamay a maxaa u talaa taasi wadaaduhu ka hadleen waana khata midda kale aniga wadaadka katani baan tunsana waxaan ku tunsanahay inuu khilaafay jamiica ahli الsunna waاljamaca oo asagu bidca dhex fadhiyo inta aima dacwa najdiya uu eedaynaya in ka badan in la eedayo astaahilaa wadaadku maxaa yeelay culummadu khilaaf kama qabaan jaahil tawxiid inuu gaal yahay khilaaf kama qabaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah nuxurkeeda ninkaan garanaynin inuusan muslimin waa mutafaq laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah macnaheeda ninkaan garanaynin iyo madmuunkeeda muslim ma aha khilaafna mala qadiyadda ayadaa ma aha inaan leenahay ninka caamig waa inuu ciraabi karo oo laa ilaaha illa maxamedun rasuulullah inuu ciraaba laga rabaa ma waxaynu ka hadlay ma aha waxaynu ka hadlay inuu laqdeeyaa laga rabaa ee waxaa weeye macnahay xambaarsan tahay macna alilaah iyo maxamed wuxuu yahay ninkaan fahansanayn muxuu rumeeyey adaan ku weydiiye maxaad rumaysay ruuxu waa inuu nuxurkeeda macnahay xambaarsan waxay anfinayso iyo waxay sugayso iyo ilaah xaqiiqadiisa iyo rasuul wuxuu yahay waa inuu kaa daadego markaasaa lagu xukumahayaa iimaankii waxa laga hadlayna la soco hadda waa xaqiiqadii iyo maa cinda allahi wa fii axkaami alaakhira weliga ha khaldami ninka asagoon laa ilaaha illa allah waxay tahay fahamsanayn oo nebi maxamed wuxuu yahay aan garanaynin oo hadduu intuu kaa hor yimaado uu uu tukado maxaad xukumi inuu muslim yahay hawshaa weliga ku khaldami waxa laga hadlaya waxaa weeye fii xukmi alaakhira iyo ma cind allah aljaahil bالtawxiid iyo macna shahaadatayn xaqiiqatan cind allahi waa kaafir xukmu laakhirana waxaa waa ahlunaar muslim ma aha masaladaa masale khilaaf lama ah laakiin ruuxu wuxuu muujisto ee daahirkaad kula dhaqmi waa in daahir iyo baain ay kuu kala soocan yihiin waa in kufri daahir iyo kufri baain ay kuu kala soocan islaam daahira iyo islaam xaqiiqa waa inuu kuu kala soocan haddii kale masaa'ilka o dhan baa iskaga kaa khaldamaaya gabagabadu waxaa weeye ijmaacaadkaas aan wax ka sheego wadaadihii u dambeeyey rag hore iska badaaba wadaadihii u dambeeyey alimaam mucalim alyamani hadalkiisa aan soo qabto wuxuu ku yidhi waqad dala alkitaabu wاsunnatu wاlijmaacu wاlmacquulu calى annahu laa yakfi الnutqu biha biduuni macrifati limacnaha wadaadkana muxuu yidhi wadaadihii najdiin buu rabaa inuu ku tuuro waxaan san lahayn wuxuu yihi sheekhu kitaabka iyo sunnadu iyo ijmaaca iyo macquulka qiyaaska saxiix waxay tusahayaan annahu laa yakfi nudqu biha biduuni macrifati macnaha shahaadataynkii adoon garanaynin macnaheedii ku hadalkun waba usu kuu tarayni ku hadlayso ku hadalku waxba kuu tarimay waxaa looga jeedaahee hoosta iyo aakhara marka laakiin adduunka waad ku badbaadi haddaadan fashilmo sirtaada aan la inaad fahanteen bay la tahay wuxuu sheekhu wa yudaaxu dalika ana alictidaada binutqi biha lahu shuruud marka shahaataynka aad ku dhawaaqi ee la dhihi waa shahaatayn fiican ruuxan waa muslim shuruud baa lagaa rabaa minha an yakuuna calى sabiili اlictiraafi lilqaطci bana اlmushrika ida naطqa biha xikaayatan can hayrihi laa yuctadu bidalika markaad ashhaadanayso waa inaad u ashahaato ictiraaf iyo aqoonsi aad aqoonsan tahay iyo qaayibid iyo qaasho aad qaaatay kelimadan iyo towxiidka haddii aad ugu dhawaaqdo naqal iyo xikaayo laa ilaha ila اllah maxaad oga jeedaa hebel baa shalay lahaayo hebel baa sidaay baan u jeedaa ku islaami mayse tan xikaayaة اlkufri laysa bikufrin wa xikaayaة الshayaaطin laysa biislaam weligaa taas inaad ogaato wey haddaad adugu hadda kufr iyo gaalnimo nin uu sheeg ka maqhraati kacayso ama aad soo guurinaysa liqaradin صaxiixin sharciyin ku gaaloobi maysid ninbaa gaalnimo ku hadloo nabiga caayaamay ilaahay buu aflagaadeeyey qaadi soo qabto maxkamad baa la saaray yaa makhraati kaale inuu ninkan gaalnimo ku hadlay oo nabiga wax ka sheegay oo diinka wax ka sheegay waxaa la yidhi cali muxuu yidhi war nabigu caayo war nabigu caayo mee muxuu yidhi isku cay dadka ma ee eh, mugta caydilna curfi iyo hawlay u laabane wuxuu qaali uu kaa codsaday ninku wuxuu yidhi inaad ku celisoo tidhaahdo adna waad gaalooda qabti lagu dhihi lagu dhihi maayo waxaad soo guurinaysaa wuxuu ruuxu yidhi aduguna ma tabaninaysa calaa sabiili ictiraaf ma ahee wa calaa sabiili الnaqli wاlxikaaya jilid weeye waad matalaysaa hawshu waa inaysan matalid iyo jilid kaa noqonin iyo canjilida ay tahay waxaad adugu qaayibtood qaatood ku hadlayso waa shari sheekh wuxuu ihi hardiga wuxuu ihi wahada mima laa khilaafa fiihi asla shardiga waa shardi aan khilaaf lahayn shardi labaad waa minha alcilmu bimadmuuniha waa in shahaataynka waxay xambaarsan aad garanayso adiladii buu sii daayay kitaab iyo sunna uu sharxay markaasu wuxuu ku gebagaeyey waclam ana hada sharطa mujmacun calayhi ayضa shardiganna ogow asna waa maxay waa mujmacun calayhi ayضa wuxuu ihi marka ida taqarara ma dukira falaa rayba ana aljaahila bimacna laa ilaha ila اllah أن الجاهل بمعنى لا إله إلا laa yaclamu bimadmuuniha walaa yasixu an yuqaala shahida biha wahuwa yaclam muؤmina bha qalbhu غayra shaakin mustayqinan bha qalbhu khaalisa min qalbihi w nafsihi sidqan min qalbihi fatadabar buui oo ruuxaan garanay kelimadu waxay xambaarsan tahayba yani qalbigiisa oga rumay maxaad rumaysaa waxaad rumaysaa waxaad fahantay ee kaa daadegay ee ku dhacay ee maskaxdaad u degay baad rumaysaa oo qalbiga ku duubtaa haddii maalan maanta uu nin jiniisa ku yimaado ku yidhaahdo saa dheh oo afkooda uu kuu sheego oo aad tiraa muxuu yahay waxaad ii sheegayso wuxuu yidhi waxaan kuu sheegaya eray aan isku salaano gaalnimu ku barhaya la soco hadda gaalnimadii baad ku dhawaaqday miyaad ku gaaloobi lannu culumaa qabta in gebi ahaanba aad ku gaaloobi oo lafdiga la firin laakiin wadaadihii qasadka iyo fahamka iyo howlaha firin wa waxaan maba taqaanidba geedaa lagu dhibay geedaad ku dhawaqday maxaad ku gaaloobaysaa yani ninkii kelimada ku dhawaaqay macnaheeda aan fahmayni muxuu aaminay muxuu rumeeyey muxuu yaqiinsaday yani adiyada adiyada aaduu sheekhu haray wy wa minha atasliim buui wuu sii haray waxaa lagu laabanka kitaab اlcibaada baxdi dheer aad qiimo badan weeye oo rasaa'ilka mukhtasarka ka qiimo badan mujalad koobaad saxda afaraad ilaa labiyo toban buu ka hadlay alimaam alxaliimi cabdulahi alxaliimi abu cabdilah alxaliimi alxuseyn min asxaabi اlwujuuh afar boqol iyo saddex jir uu geeriyooda waa imaam jabal ah imaamkaasaa wuxuu ka hadlay hadduu ruux mushrig oo watani ay yidhahdaa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah xaggana uu asnaam iyo owliyey wax noocaasa uu barakaysto iimaankiisii ma ansaxayaa buu ka hadlay wuxuu yidhi dhegaysa hadda waidaa qaala alwataniyu laa ilaaha ila allah fain kaana min qablu yuhbit اlbaari jala jalaaluh wayزcumu ana اlwaثna shariikuhu saara muؤmina wain kana yara ana اllaha huwa اlkhاaliq wayucadimu اlwaثna yataqarabu ilayhi kama xaka اllahu caza wajal can bacضihim anahum qaluu ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa falam yakun muؤmina xata yatabara'a min cibaadaة اlwaثni wuxuu yihi ninka mushrigee laa ilaaha ila اllah yidhi waan fiirinaynaa hadduu horaan aaminsanaa ilaahay iyo axad kalaa shariig oo adduunka isla maamula wuu aaminsanaa laa ilaaha ila اllah waa towxiid khaalisa uu ka bari noqday shariigii uu ilaahay ku ladhahaya towxiid saxiix waana mumin haddii laakiin horaanba u aaminsanaa ilaahay keligiiba adduunka maamuloo talada iskale laakiin awliyada iyo awhaantan iyo asnaamtan baan yaan weynayn oon barakaysan say rabbi iigu dhowayso ayadu rabbi ma ee uusaa aaminsanaa laa ilaaha ila اllah waxba tari mayso ilaa uu ka toobad awliyadii ahlu qaabuurka iyo watankiiba ku yidhi waxaad dhihi kartaa nebiyulaahi maxamed qolyo aaminsan ilaahay keliga adduunka inuu maamulo talada iyo tadbiirka iyo khalqiga iyo risqiga iyo caaha iyo wax walba asagu inuu leeyahay iyo magangalka ayay markay ashahaataan yuu nabigu islaam u xukumi jiray dayna jirayna waxay ku leeyihiin wlxadiiu calaa aslihi weligiina ku khaldamina wlxadiiu calaa aslihi xadiidku wuxuu khuseeyaa xaaladii uu ku yimid buu ka iyo wix la mid ah kufaaru qoraysh lagu yaqaanay inayba ka cararhayaan ajcala alaalihata ilaahan waaxida macnaha nuxurka ay fahamsan marka ku dhawaaqa laa ilaha illa waa tabari min ashariiki wal muxuu wa shirki اlwasaa'iti wamaa nacbudu ilaa liyu kulli buu ka wاlxadiiثu calى aslihi laakiin haddii la helo nin xaggana tawxiidsan hawlihiina iska wata waatuu ka hadlaya ninka la yhahda mxuu ahay xaliibi ka hadlaayo wixii marka warad inaad khaldantaan maaha qolya waxad arkaysa xadiidkii muslim iyo bukhaari ba ku imada xadidka anas nebi maxamed baa markuu meeshuu aadaan ka maqlo aadaan meeshuu ka maqlo xabadda waa ka dayn jiray oo waa joojin jiray waxay fuqadu ku leeyiin walxadiidu calaa aslihi xilliga nebi maxamed meeshii laga aadaamo muslimiin ahlu tawxiida ah fadhiya laakiin hadda waxaa aadaami e mushrik iyo murtad wixii waa inaad nusuustu meelaysan layaan la saari ayib waxaad qoslaysan ma hawlahaygii baan galay almuhim kitaabka la alminhaaj fii shacab اliimaan xaliimi mujaladka koobaad boqol soddon alloogu laabto xaafid xajar baa naqligaa dheer soo guuriyey kadibna wuu qiro aad weliba hadalkuuba ku khatimayba mujaladka saddexiyo tobnaad fatulbaariga saddex boqol toddobaatan iyo labo mucalim ilyamanina asna wuu soo guuriyey muqiran lahu mujaladka koobaad kitaabu lcibaadada sabxada sideedaad jaahil towxiid warkiisu marka sidaas weeye naqli kale aan ku daro alimaam maxamed nasr almarwasi wuxuu soo guuriyey طaa'ifa min ahli اlxadiid ka soo guuriyey ana aljahla biاllahi waa kufru fi kuli xaalin qabla اlbicثati wa bacda اlbicثa walam yadkur mukhaalifan lahum asaguna daa'ifa min asxaabi اlxadiid waxay kala qaadahayaan sharaa'icda iyo cibaadaadka iyo waajibaadka ruuxii ka jaahil noqda iyo ruuxii shirki iyo kufri ku dhaca iyo ilaaha iyo rasuulka hawl khusaysa way kala qaadeen waxay dhaheen salaada iyo soon iyo xaj iyo zakoon la waajib yeelin oo ilaahay uusan soo dejinin muslimiin soomaka maysan joogin qabla fardi الsalawaati wالzakawaati wاlxaji wالsawmi ila aakhirihi wa iijaabi اlwaajibaat muslimiintu waxay ahaayeen muslimiin bitowxiid bay muslimiin ku ahaayeen bitowxiid ayay muslimiin ku ahaayeen marka hadday sidaa tahay laakiin qabla alislaam shirkiga iyo kufrigay ku jireen waxay ku ahaayeen mushrikiin markay shirkiga ka toobad keeneenna waxay noqdeen muslimiin muwaxidiin ah maca jahlin bisharaaic marka aa'if min asxaabi alxadid wuxuu ka soo guuriyey ana aljahla billaahi waa kufrun fii kulli xaalin qabla albicati wa bacda albicta wax mukhaalifana muusa sheegin liahli islaam waa inta anugan haya waxa laga yaaba inuu naqli kaa ka culus uu ku jira kitaabkiis in la akhriya waa fiicnaan lahayd naqliga laakiin aad oola yaaba waxaa weeye wuxuu yidhi aljahlu birasuul bacda albicثa ka warrama nebi maxamed ninkaan garanaynin bacda maa bucita calayhi الsalaaةu wasalaam xukunkiisu waa maxay wuxuu yidhi ninkii yidhaahda waa muslim ama waa mu'min faqad kharaja min aqwaali ahli اlislaam buui waxa laisku hayo waxaad ka jaahil noqotay bimuxamadi calayhi الsalaaةu wasalaam ama wuxuu yidhi waad ogaatay laakiin maadan ictiraafin calimtahu falam tuqira bihi aw jahiltahu bacda maa bucita wuxuu yidhi inaad kaafir tahay laba isweydiin mayse ninkii islaam u xukumana faqad kharaja min qowli ahli islaam waxaa laisku hay waxaa weeye asludiin waxaan u dhaqaanaa waa towxiid ullaahi ifraad ullahi bilcibaada iyo iyo mutaabacat rasuul labada asal weeye haddii nebi maxamed ka jaahil noqodkiisa ninkii lagu gaaloobay ninkii islaamnimo u xukumana bacda albicd ruuxa asaga ah uu ka baxay muslimiinta qowlashoodo dhan ka baxay fakayfa aljahlu billaah iska badaa fakayfa aljahlu billaah ayib wadaadduhu badankoodu waxay kala qaadaan aljahlu birasuul waljahlu billah aljahlu billah inuu kufri yahay muran badan kama jiro ee baryahan dambaa lays eedaaya horta asxaab alxadiid saasaan idinkus daa'ifada warkeeda u qaaday mooye intaan arkay wax khilaafa qadiyaddaa kuma arag aljahlu billahi inuu kufri yahay fii kulli zamaanin wa makaan qabla albicati wa bacda albicta kama ana aljahla birasuul bacda albicta kufri mutlaqa inuu yahay qadiyadda ayadaa qadiyad muran lamaaha waxaad ka labadaa naqliba ugu laaban kartaan tacdiimu qadri salaa mujalladka koobaad iyo mujalladka labaad majaladka labaad iyo majaladka oaad qadiyad muhiim ah oo kale wadaadkii shaaficiga waxaynu ka soo guurinay naqli aan hadda ka hor ka akhriyay markaan u baahna arki waayey baa ku jira kitaabka loo yaqaana sharxu badil amaali liabi bakr araazi kitaabkan ninka helaa wuxuu ka helayaa markuu maray qaybta ridada wuxuu leeyahay caamadu hadday iska towxiidsadaan caada ahaan wuxuu soo gaara dadku laa ilaaha illa allah maxamad rasul iska tukada iska sooma xajiya laakiin macnaheeda iyo nuxurkeeda midna ma garana wuxuu yihi cindana haddaan xalafina waa gaal man nataqa bishahaadatayni caadatan waa lafdigiisii caadatan falaysa bimuslimin lanna waa jaahil asli اdiin tana uu ka hadlayo wey xaliibi ka hadlaayo oo uu ka hadlaayo mucalim اlyamani oo uu ka hadlaayo axmed nasr almarwasi iyo keyrkii ka hadlahayaan nuquul marka maalikiyo dhowr ah oo xataa wahaabiyadu hadday waa hor heleed aan fici lahaa aan dareeriyo annagu laftirkaana waa dhoweyd baan hellay horaan maanan hayninba alimaam alcabaas axmed ibn xasan bn caradun sagaal boqol sagaashan labadii buu geeriyooda wahaabiyo dhan ka horeeya dhowr boqoloo sano asagu wuxuu ka soo guurin doonaa a'ima almaalikiya qarniga shanaad lixaad toddobaad sideedaad wuxuu ka hadlaaya haweenayda la guursanay kitaab ku saabsan nikaaxa ayaa masale tawxiid soo gashay haweenayda meerka kuu qaban buu ka hadlaayay wa anlaa takuuna kaafiratan buui islaantaad guursan waa inaysan kaafirad ahayn sax waa inaysan kaafirad kadib wuxuu ihi kufriga soo galaaya haweenka aan la guursan karin ah dhagaysa hadda wadaadka wuxuu ihi wayadkhulu fii dalika man nashaa bayna adhuri lmuslimiin man nashaat bayna adhuri اlmuslimiina wahiya taqulu laa ilaha ila اllah muxamadu rasuulu اllah wtusalli wtasuum wtafcalu jumlaة min sharaa'ic اddiin غayra أnaha la tacrifu man طawat calayhi kalimata ashhaada wla tadri ma allah wla rasuuluh wrubama tatwahamu ana الrasuula nadiru اlilah wtaqulu samictu الnaasa yaquluuna hadihi اlkalima faqultuha wla adri ma macnaha wla adri macnaha bwajhin wla bxaal id laa khilaafa ana hadihi id laa khilaafa ana haadihi min jumlati kafarat اli'aan wadaadkan iyo wahaabiye kee daran yani waa jaahil tawxiid jaahilu asli diin wuxuu ka hadlaayo ruuxaan nebi maxamed wuxuu aan garanaynin oo rasuul iyo rabbi wuxu udhexeeya aan garanaynin gabadhu way soontaa way tukataa way xajidaa shacaair اdiin o dhan bay la imanaysaa laakin laa tadri ma allah walaa rasuul ilaaha iyo rasuulkii garan mayso alfarqu bayna arasuuli wاnabiyi ma taqaan caamo soomaalied baa laga sheegay intii la yidhi war nabi maxamed ilah maxay su yihiin mindhaa waa ilmaadeer baan u malayn baa nin laga sheegay yani waa la helhaya wuxuu ihi id laa khilaafa ana haadihi min jumlaة اlkafarati اli'aam kafaradaba isdhaamee kafarada weliba liiti ee bidaha a weeye bui kuwaani naqligaas waxaad ugu laaban kartaan kitaabkiisan la yidhaahdo almuqnic اlmuxtaaj fi aadaabi اlأswaaj mujaladka koobaad laba boqol tobaniyo afar waxaa ka sii qiimo naqli wadaad ka horeeyey oo dhintay toddoba boqol iyo lixdankii min aqraan ibni taymiya alimaam axmed bnu ciisa abilcabaas albajaa'i nisba ilaa bijaaya bijaana waa magaalo ku taalla aljeria jazaair oo xeebta ku taallo aad u qiimo badan wadaadkaasa asna la weydiiyey wuxuu yidhi man nasha'a bayna adhuri اlmuslimiin wa huwa yantiqu bikalimati الtawxiid maca shahaadati الrasuul wayusalii wayasuum ila anahu laa yacrifu اlmacna aladi inطawat calayhi اlkalima wa aljaahil bimacna laa ilaha ila اllah wuxuu yihi sheekhu laa yudrabu lahu fi الtawxiidi bisahmin walaa yafuuzu minhu bالnasiib walaa yunsabu ila iimaani walaa islaam bal huwa min jumlaة اlhaalikiin wa zumraة اlkaafiriin wxukmuhu xukmu اlmajuusiyi fii jamiici axkaamihi ila fi اlqatli fainahu laa yuqtalu ila ida imtanaca min atacliim warka inaad fahamteen bay la tahay war kasi adagkii hore wey yacni majuusi hadday ku dhan maalikiyo iska ilaa murtad bay u jeedaan leannu ahlu kitaabku axkaam ilan guurkoodaa bannaanoo gowracoodaa bannaan ninka laakiin gowrac iyo guur iyo agmarid asagu ma baryaan iyo ma badbaadaan ay u soo baxday inuu islaamaan mooye waa kuma waa majuusta ay agtooda marka murtadka majuusi bay ku dhahayaan maalikiyaha ku khaldami wuxuu ninka noocaasa ee soomaya salaada ee muslimiintana dhex jooga laakiin macnaa laa ilaaha illa allah muxamadun rasuula aan garanaynin wuxuu yidhi towxiidka leeb kuma laha oo wax nasiiba kuma laha oo iimaan iyo islaam looma aanayn karo bal min jumlat alhaalikiin wa zumrat alkaafiriin xukmuhu xukmu lmajuusiyi fii jamiici axkaamihi la soco maaliki waa anay kuu soo sheegay waxay qabaan laa yucdaru axadu biاljahli fi اlkufriyaat yani masaladu min baab ijtihaad الsaa'iq wاlfiqh اlkhilaafi weeye ilaa fi اlqatli muxuu kala saarahayaa kufriga gaalnimo kugu xukumay fi jamiic murtad baa tahay laakiin surka lagaa goyn maayo ilaa wax lagu caddeeyo oo warka wahaabiyada warka wahabiyada waxay ku leeyihiin ficilkaada markaan fiirino waxaa tahay kaafir iyo mushrik laakiin ku dili mayno ilaa aan wax kuu caddayno ilaa fi اlqatli fainahu laa yuqtalu ila ida اmtanaca min اtacliim kitaabka hadda aan soo sheegaa soo guuriyey tarjamu wadaadka ku leeyaha bajaa-in wadaadkan imaamka ah oo ku leeyahay kitaabka loo yaqaano nayl اlibtihaaj bitatriiz addiibaaj ka akhriya nin faqiiha oo imaama ah, oo muxadid oo caalim ah oo zamankiisii nin la aqoona uu yaraab wey bajaayana asagaa faqiiheeda iyo muftigeeda ahaa sabxada boqolaad baad tarjamada ka akhrin kartaa ibnu caraf atunisi oo asagoo markaa tunis joogo maaliki ah wadaadka isagu waa jazaa'iri yaa hadalka wadaadkaas soo gaadhay inuu naqdiyo rabaa markaas wuxuu isku khalday iimaan lmuqalid iyo jaahil tawxiid waa wixii ku dhacay katani katani warkiisi weeye wuxuu isku khalday marka khalata bayna jaahil الtawxiidi wa bayna almuqalidi fi اliimaan bayna almuqalidi fi اliimaan ayib wuxuu ihi wasamictu can ilfaqihi اlmudarisi abilcabaas axmed bnu ciisa albajaa'i wadaadka oran kuusoo sheega weeye annahu kana yasأl اlcawaama wa bacda jahalat اlacraab faida ra'aahu akhطأa fi bacdi caqaa'id الtawxiid qaala lahu anta kaafir waqarara lahu اlcaqiidaةa xatى samictu anahu abaaxa liman hadihi xaaluhu an yaruda muطalaqatahu bالثalaaث لأnnahu طalaqaha fi xaali اlkufri وطalaaq اlkufri baطilu وkذلika نuقل can tilmidhi cبdiرaحmaan abi ciisa الmudrs alآana bbijaaya sheekhu wuu dhintay ardaygiisibaa weli fadhiya bijaaya fadhiya asna warkaasa laga soo guriyay والlah أعlam بصaxaةi ذalika وhada khaطأ صuraax laa yaxiل buuri asagu ibn carafa khalaa bayna inuu isku khalday waxaad kutusahay tafsiir ibn carafa lanna waxaan u soo guurinayaa in bal la ogaada maalikiya masalada kooda ku saxan tafsir ibn carafa aayatu maaida markuu tafsiirhaya wey majaladka labaad boqol iyo soddon ku yidhi hadduu intaa kaga tegaa way fiican lahayd hadalka wuxuu ku yimid siyaaq uu kaga hadlaayay imaam almuqalid wuxuuna ku yidhi qul walow kaana aabbaahum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun aayaddaas buu tacliiq saaray wuxuu istadalla biha aayadan bacduhum calaa manci taqliidi mancu taqliid miyaa laga hadlaaya mise aljaahil bimacna tawxiid baa laga hadlaayay waa idiin sheega hadda ka hor istadalla biha bacduhum calaa manci taqliid wa qaala altaqliidu fi tawxiidi manacahu bacduhum waajaazahu bacduhum ومنهم من قال إن التقليد إذا كان توسطا فهو مؤمن كإيمان العوام فإنه مستند إلى خلق الله للسماوات والأرض وقال آخرون المقلد في غير الإيمان مؤمن عند الله وإنما هو مؤمن في الظاهر فقط وسمعت عن الفقيه المدرس أبي العباس أحمد بن عيسى البجاء أنه كان يسأل العوام وبعض جهلة الأعراب فإذا رأوا أخطأ سمارت ميشو قليي محو قليي إيمان المقلد يحسكو خلدها إياه iyo jaahil bimacna tawxiid waxaana dhici karta wadaadku tuunisiga ah ninkana waa jazaa'iri weliba xeebta jira in war looga soo gudbiyo uusan la kulmin laakiin hadalka sheekha iyo faduisi bajaa'i culummadii la kulantay iyo ardaydiisa binas usoo guuri wuxuuna ka hadlayaa aljaahil bimacnaa laa ilaha illa muxuuna soo yidhi wadaadku أن من نشأ بين أظهر المسلم وهو ينطق بكلمة التوحيد مع شهادة الرسول ويصلي إلا أنه لا يعرف المعنى الذي انطوت عليه الكلمة الجاهل معنى التوحيد بشوق قال إيه كما هذلين المقلد في الإيمان أو في التوحيد كما هذلين في عبارة اسكوك سواداتكم سيكس طبعا نقطة فقهاء بجاية جوكتور نمبا هذا سؤال الله باندقاي سنوسي بسوبري في شرح الوسطى في باب الوحداني وحود وقد سئل فقهاء بجاية وغيرهم وغيرهم عفوا أما وغيرهم من الأئمة في أوائل هذا القرن أو قبله بيسير عن شخص بالويدي فقاد بجاي مالكي ودن بالويدي can shaksin yanطiqu bikalimati الشhahaada wayusalii wayasum wayaxuju wayafcalu kada wakada wuxuu ka tego islaamnimo wanaaga ma jiro lakin walaakinahu inama yaأti bimujarad الأqwaali واlأcmaali faqط calى xasabi ma yara الnaasa yaquuluun wayacmaluun xatى inahu la yanطiqu bikalimati wala yafhamu laha macna wla yudriku macna اlإlah wla macna الrasuul wbiاljumlaةi falaa yadri min kalimati الشhahaada la ma أhbita minha wla ma nufي وربما توهم أن الرسول نذير الإله لما رآه لما رآه لازم الذكر معه في كلمة الشهادة وفي كثير من المواضع فلينتفع هذا الشخص بما يستر عنه من صورة الفعل والقول ويصدق عليه حقيقة الإيمان فيما بينه وبين ربه أم لا فقه وضوء waxaa leeyahay ظاahirka lagama hadlay maxaa laga hadlayaa فيma baynahu wa bayn الله وxukم الآakhرة horaan ba waan kusoo ruuxu wuxuu muujista u daa adoo aqoodqodin faajaabuu kulluhum dhammaan fuqadii bijaaya ay fuqaha lmaalikiya waxay ku jawaabeen ana mila hada laa yudrab lahu fi اlislaami binasiib wain sadara minhu min suwar اliimaani waafcaali maa waqac halkaasuu wadaad ka sanuusi baa tacliiqi qultu wuxuu ihi whada اladii aftaw bihi fii xaqi hada الشhakhص wman kana calى xaalatihi jaliyun fi gaayaة اljalaa'i laa yumkinu an yakhtalifa fihi اثnaan yani aminkan laakiin wahaabiye iyo kataaniyiin baa dhaqaajinla wuxuu ka baqay ninkaas sanuusi inaad isku khalado masalatu lmuqalid iyo masalatu jaahil tawxiid wuxuu dhegaysaa hadda suu kugu kala saaro sin iyo sad waa la kala soocabay dhan soomaali wainamaa nisaacu lculamaai waاkhtilaafuhum fii man carafa madluula shahaadatayn wajazma bima tadamanathu min caqaa'id الtawxiid min gayri taradudin ila ana muujiba jasmihi bidalika ataqliidu ومجرد النشأة بين قوم مؤمنين من غير أن يعرف برهانا على ذلك أصلا والخلاف في صحة إيمان هذا هو الخلاف المعروف في صحة التقليد في العقائد laba kale masale ka saar bur waxa laga hadlay imaam almuqalid khilaaf baa ku jira kan laakiin waa maxay waa jaahilu kalimati الtawxiid wa macnaha weligaa ha khaldame tan khilaaf ma laha jaahilu الtawxiid inuu kaafir yahay laa khilaafa fiih nisaacu waa fi iimaan اlmuqalid soo kuma soo kala saarin labadaa masalaha isku khaldin buu sheekhu ku yidhi ibn caradun wuxuu hi hawsha koran u dhigo fuqahadii qarniga shanaad halla weydiiyo baalaad ma bilaabin qarniga shanaad kun sano ka hor aan weydiino nin la yidhaha abulxakam cabdiraxmaan ibn abi rijaal allakhmi ibnu barjaanna ku caanbaxay oo an boqoliyo dhintay ayaa la weydiiyey waa hawl idinka idin khusayso nimankii aanu ishaynina dhici karta inay ka faa'idaystaan laakiin aan iska sheegno waxaa la yidhi hal yajibu cala linsaani ictisaamba waxaan ka hadlay khawaarijti wey hal yajibu cala اlinsaani an yabxaثa calى caqiidati man daahiruhu اlislaam ida araada musaharatahu aw mukhaalatahu aw mucaamalatahu aw akla dabiixatihi hawsha waxaa la weydiiyey waajib ma igu tahay ruuxaan ka guursanan lexdeedii ama aan la mucaamalo beeciyo waxna dhex mari ama aan gowraciisa cuni inaan iska baadha diintiisa mawaajib bay igu tahay caqiidisaan iska ogaado wama alxukmu fi ma dufica lahu min azakaa ruuxa aan la garanayn zakada la siiyey zakada aan siinay age maxay noqon wa fii sixati nikaaxihi wa tawriihi awlaadihi in jahila shayan yuujibu ljahlu bihi اlkufra halkaas u socdaan waxay dhaheen hadduu jaahil ka yahay ruuxaas shayka jaahilnimadkiisa lagu gaaloobo kaljahli bimacnaa laa ilaaha ila اllah faajaaba ibn barjaan muxuu yidhi الحamdu لله أmا bعd maن أrاada مصاهرة man ظاahirه الإسلام والغاaلب عaليه الجهل بشhيء يuجب الجهل bه الكفر فيجب عaليه البحث في ذلكa غاaية waa in laska baara waajib bui lakin waa maxay ruuxii iسlاam buu muujisanhayaa laakiin الغاaلب عalayhi وعalى أمثاaل waa maxay waa الجهل بلا إلaha إلا الله aljahlu bima yakuunu اljahlu bihi kufran waa marka ilan haalibka meesha yaalla asalkii waxaa ishaya asalkii waxaa ishaya alhaalib ama daahirkiisii waxaa ishaya alhaalib wuxuu ihi wain lam markaa in la baaraa waajibaya markanoo kale noqon maysaan jamaacatu tawaqufi watabayun bidcatu tawaquf watabayun waxay gashaa mustuurulxaalka inaad geliso wey mustuurulxaalka markaad geliso markaasaan ku haynaa iyo majhuululxaalka laakiin cafwan mastuurulxaalka markaad gelisaan kugu dhagaynaa majhuululxaalka asalkiisu wa inaadan baarin hadday wax kaaga tacalluqaan markaasaad gowrac baa kaaga tacalluqay maalan guur baa kaaga tacalluqay xorayn iyo cidqi baa kaaga tacalluqay waa iniga hadda kahor soo hawsha ayada ku noqon mayno sheekhu wuxu uhi wain lam yakun ilghaaliba calayhi اljahlu bidalika falaa yajibu اlbaxثu watajuuzu mucaamalatuhu hadduu islaan muujisanhayo alghaaliba calayhi shirku wاlkufru wاljahlu biاllahi aysan ahayn waa la mucaamalo inaad baadhana waajib ma aha wuxuu uhi waama man araada mukhaalatahu aw akla dabiixatihi falaa yanbagii lahu ila bacda اlbaxثi waama xukmu وأma xukم man duficat lahu الزakاة fain kana الغاaliba عalayh الجهل ma yuجib الجهل bه الكفرa faإnahu ystridha in kanat qائmaة وin faatat غarimha in أklha وin halkt بأmri min اllahi min غayri an yntafca bha lam yغrimha وأجزأت man dafcaha lah وfiihi khilaaف وxukmu نikaaxihi in kana الغاaliba عalayh الجهل ma yuجib الجهل bه الكفرa faxukmu xukmu نikaaxi الmajuusiyi yufsq أbدا wlaa yalxaqu fiihi طalaaq walaa yariu warasatu in maata wahuwa mutasima biاljahli bima yuujib اljahlu bihi اlkufra aw الshaku fanasأl اllaha tacaala macrifatah maxay nimankana xukumeen ibnu barjana wuxuu xukumay jaahilu tawxiid inuu yahay kaafir ninkii islaam muujisanna aadan waxba baadhin hadduu islaam muujisanayo laakiin bidca kufriyaada uu ku milqan yahayna aytna qaalibna tahayna aad markaad u baahato inaad la mucaamaloto aad iska fiirinayso ad hubsanayso ibnu caraduun hawshaas wuu ku xilalo wuxuu yidhi wa su'ila alfaqiihu saalix mar kale almufti sayidii abu zayd cabdiraxmaan bn axmed alwakliisi wakhliisi waa wadaadkii bajaa'iga ardaygiisii ninkuu ibnu carafa lahaa bajaa'igu ardaygiisii baa fadhiyo hawshuu weli wadaa iyo lixdii baa isna dhintay waxaa la weydiiyey can rajuli min طalabaة اlcilmi تزawج امrأة واstakbaraha bacda binaa'ihi biha fawajadaha jaahilaة biwaxdaniyat الlah aw tashuku hal lahu waalidu ninbaa nin baa islaan guursaday ayagoo aroos ku jiray wuxuu waraystayba gabadhii buu imtixaana bal waran xaalkooda xageed wax ku soo baratayoo adugu horta ma reer diineed baa tihiin oo lays waraysay kadib waxaa u muuqatay gabadhi ilahay manaysan garanayn waxdaniyadiisi oo ay ka shakisan ilaahay mawalad buuleeya mise waalid ilaahay wax ma dhala ma la dhalay buu weydiiyey kaas jare garan maayo su-aal xumida ma aqaan waa islaantiisii aw ana rasuula bashar waxaa l wuxuu yidhi nabi maxamed bashar ba mise waa malaa'ig mise waa jin waxaa la yidhi hal yufaraqu baynahu wa baynaha am ninkaa islaam arooska ahee shahrulcasalka ku jira ma ka jijabinayna mise u daynaabaa la yidhi waa hawl adag boogtahay فأجاaب إذا كانت المرأة wy على ما ذukira من الاعتiقاad الفاسد عفوا فهي كاaفرة الcذر بالجهل meeشhan ma galo waa maay <laughs> waa جاهل أسل الدين جاهل أسل الدين لا khلاaف في كفره فإن تحقق الزوج ذلك منها أو صدقها وجب فسخ نكاحها ولا يحل له المقام على ذلك والله أعلم waqliisi tarjamadiisa waxaa ugu laaban kara tarjama wuxuu ku leeyahy qiimo badan kitaabka loo yaqaano annuur الzakiya fii طabaqaati اlmaalikiya safxada laba boqol soddon iyo toddobo iyo nayl ibtihaaj bitadriis addibaaj laba boqol afartan iyo sideed waxaa ku yimi tarjamadiisa fi shajara wuxuu yihi huwa alfaqihu اlusuuliyu اlmuxadiثu اlmufasiru cumdau ahli zamaanihi wa fariidu casrihi wa awaanihi shaykhu اljamacati bibijaaya raggu rag culmo waaweyn wey weliba laa khilaafa ana jaahil tawxiidi kaafir wanshariisi baa micyaarkiisa almicyaar lmucrim mujaladka saddexaad siddeetan iyo sideed ka fiiriya baxdi kalea ku jira oo kanoo kale ah oo laga soo guuriya alimaam abi moxamed bni cabdillaahi alcabduusi alfasi oo dhintay sideed boqol afartan iyo sagaalkii ibn caraduun wuxuu ka soo guuriyey imaam kale oo la yidhi cabdulwaaxid ibni axmed alwanshariisi qaadi fas bijaaya jazair aan ka soo tagno maqrib aan nimaano fas muftigeedii iyo qaadigeedii oo dhintay sagaal boqol konton iyo shantii yaa wax asna la weydiiyey hawsha wuxuu ihi wa ama man kana min almuqallidiin laa yaclamu macna kalimati الtawxiid walaa man طawat calayhi walaa yumayizu bayna الrasuuli wاlmursili fahada laa xada lahu fi اlislaam xasba ma saraxa bihi اlculamaء اlaclaam ninkaa muslim ma aha waa gaal nawaasil اlcalami iyo muqnic اlmuxtaaj fi adaab اlaswaaj mujaladka koobaad laba boqol toban iyo sagaal nuquusha aan soo guuriy o dhan micyaarka qayb ku jirta oo idiin soo sheegay iyo qayb inta kale waxay ku jirtaa kitaabka la yidhaahdo muqnic lmuxtaaj fii adaab aswaaj weliba wuxuu leeyahay intuu sardiyey culma dhowr iyo tobana sardiyey oo soo guuriyey soo guuriyey wuxuu leeyahay faafaahinteeda kitaabka laa nawaasil maazuni ogu laabo waa kitaab maqtuud waliyad alla daabicin asaga hadalkiisi muxuu ku gabagabeeyaa ibn caraduun almaliki wuxuu yidhi fahada jumlatu min alajwiba aniga in yar baan ka soo qaatay oo kitaabka muraajiciya maktabaddana wuu yaalla asagoo laba mujalada ah. fahada jumlatu min alajwibati fi hadi almas'ala wainama atayna biha لأن كثيرا من الناس يتوهمون أن ما ينطق بالشهادتين بكلمة الشهادتين فهو محكوم له بالإيمان نمان باب اسكمودها يقول والحاصل من كلام هؤلاء الأئمة الذين أحلناك على كلامهم أنهم أجمعوا على كفر من لا يميز بين الله ورسوله ولم يعرف الله ولا رسوله وأجمعوا على فساد نكاحه وأجمعوا على عدم أكل ذبيحته وأجمعوا على عدم إراثة ماله وصرحوا كل كلهم بأن حكمه حكم المجوسي حكم المجوسي في جميع الأحكام إلا في القتل فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع عن التعليم وجل الناس اليوم وإذن سوق هذا وجل الناس اليوم اليوم هم ممن لا يفرق بين الله ورسوله ولكن إن كذبت فاسألهم تجد من ذلك ما لا يعد بور warka aan kuu sheegay haddaad beenisa buuri caamada waraysa buuri adaa war ogaan doone muqnic lmuxtaaj fii aadaab alaswaaj mujaladka koobaad laba boqol labaatan iyo kow ilaa laba boqol labaatan iyo saddex waxay ila tahay qadiyadda ayada ah mucalim alyamaani oo min asalafiyiin alquxa dhihi jirtee muxuu kuu soo gooyey ijmaacu ahlicilmi calaa ana jaahil tawxiidi inuusan muslim ahayn naqal nuquusha badan waan soo guurinay dhibku waxaa waye laakiin wahaabiye fara badan iyo niman alabatulcilmiga waxay isku khaldaan bayn almuqalidi fi liimaan iyo wajaahil altawxiid wa asli اddiin labadaa masala yaa isku khaldina masalada shanaad oo masalatu tafriiqi bayn اlusuuli wاlfuruuc waxaad moodaa kelimadu way dheeraatay laba fadhi baana taqriiban iiga dhiman baad moodaa gabagabaynta muxaadarada marka in sha allahu jumcaha soo socda jumcaha soo socda ayay xalqada shanaad noqon doontaa in sha allahu tacaala cashir la iclaamiyo usbuucan jira ayaa la yidhi usbuucan iskaba dhammayn lahaa laakiin usbuuca dambe soo socda yowm اljumca leylat اljumca an isku maanayna in sha allahu